bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin qala اlmualifu raximah اllahu tacaala kada ida ystawjib التصdيra kaayna man calimtahu nasira wkhabr اlmaxsuuri qadim abada kama lana ila اtibaacu axmada wxadfu ma yuclamu jaaئiz kama taqulu zayd bacda man cindakuma wfي jawaabi kayfa zaydu qul danifa zaydu اstugniya canhu id curif wbacda lowlaa gaaliba xadfu اlkhabr xatmu wfي nasi yamiini da staqar wbacda waawin cayanat mafhuuma macka mithli kulu saanici wma sanac wqabla xaali laa yakunu khabra can اladii khabaruhu qad udbira kadarbiya alcabda musiiئa watabyiiniya alxaqa manuuطa bاlxikm wa akhbaruu bithnayni aw biakthara can waaxidin ka hum saraatun shucaraa waxaan ku dhex jirnay mubtadihii iyo khabarkii dhexdiisa waxaan ka soo hadalnay xaalaadkii in mubtadaha waxaan yihi asal horta mubtada in la hormariyo khabar la dib mariyo saasaa asal u ah markaasuu musanif yihi asalkaas marowba waajiba oo mubtadii inuu hormaro khabarkiina uu dib maro maray marayba waajibaysa markaasuu wuxuu noo tiriyay musanifka afar xaalo marka haddana wuxuu ku xijiyey xaalada kale oo ahayd in khabarka in la hormari ay waajib tahay xaalaad in khabarka la hormari ay waajib tahay laba ka mid ahan soo sheegnay midka koobaad waxa weeyaan haddii mubtadihi nakira ou noqdo laa musawiqa lahu ila taqadumu اlkhabr marka yatacayanu taqdiimu lkhabr fi hadihi اlxaala mida labaad an yarjica min almubtada'i damiir yacuudu cala alkhabr falow akharna alkhabr walxaalatu hadihi lalazima an yacuuda alkhabaru ilaa mutaakhirin rutbatan wa lafdan sidaa sida looga baxayaa lafdiga khabarka la hormariyay am calaa quluubin aqfaaluhu aan kusoo mihaalin midan wxuu leeyay marka kadaa idaa yastawjibu tasdiira ka ayna man calimtahu nasiira kadaa sidaasoo kale khabarki in la hormari ay waajib tahay idaa yastawjibu tasdiira hormarin hadduu waajibsado mithaalkeedana ka ayna man calimtahu nasiira ka qowlika ayna man shaksi intou jooga calimtahu aad ku ogaatay nasiiran inuu yahay mid dad u gargaarayo ah, nin tabar ay qabsataa wxuu leeyay maanta nin gargaarayo meel walma ku og markaasaad leedahay huwa allahu tabaaraka wa tacaala walaysa hulaaka naasir wama nasru ilaa min cindi illaah marka fiiri ayna man mantaas waxa weeyaan wa mubtadihii aynana waa khabarkii marka ayna waxa weyaan istifhaam haday noqotay sidii mubtadahaba haduu istifhaam noqdo hormarinay oo laleeyahay e, man cindaka haddii la yidhaahdo manti waa mubtada istifhaam ay noqotay yajibu taqdiimuha wa anaha mubtada kadalika ida saara alkhabaru istifhaama yajibu taqdiimuhu cala lmubtada'i marka ayna waa daraf oo mabni cala alfatxi fi maxali nasbin e, fi maxali e, rafcin khabar mubtada man waxa weeyaan ismu oo mawsuul mubtada muahar mabniun cala sukuuni fi maxali rafci mubtada muahar ay noqonaysaa calimtahu nasiilan jumladan silat lmawsuul waay ayna man calimtahu sidaasaad leedahay nabiga calayh salaatu wasalaam gabadhii markuu imtixaani rabay iimaankeeda markaasuu ayna allah ayna allaahu buuri ayna khabarkii waa allaahuna mubtadihi waay markaasay tiri fi samaa fiirtaa waxaa laga faaidaysanaya axkaam badan ayn allah allahu fi samaa mayna dhihin taa waxay kamid tahay meelaha hadda aan sheegi doono oo mubtadaha markii in la xadfa ay banaan tahay marka ayna taas waxa weeyaan waa waa khabarkii oo muqadam noqday mantina ay mubtadaheedi tahay kadaa sidaas oo kale yaa yajibu taqdiimu اlkhabr ida ystawjibu اtasdiira ida istawjaba alkhabaru an yataqadama mata idaa saara istifhaaman ka ayna man calimtahu nasiira sidaas weeyaan bimacnaa ana almusanifa yunabihu wayulfitu nadarana ilaa ana alkhabra yajibu taqdiimuhu ida اqtarana bihi ma ystawjibu dalika wahuwa kownuhu yastaxiqu ataqdiim kaan yakuuna alkhabru istifhaama kaayna man calimtahu nasiira markaasuu wuxuu uri wakhabara almaxsuuri qadim abada kamaa lanaa ila itibaacu axmada xaaladii afaraad waay alatii yajibu fiiha taqdiimu lkhabar laba xaalana darsigii horaan ku sheegna xaalkii saddexaad kadayastawjaba tafsiir wa khabar masuud xaalad afraad waay markaasuu wuxuu ku yiri waqadim hormari khabara almaxsuuri mubtadaha la xasriyey khabarkiisa hormari abadan weligaabo mithaalkeedii maa lanaa ila itibaacu axmada maa lanaa anaga nooma sugnaanin ila itibaacu axmada axmed inaan raacna mooye nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan taas waxaa weeyaan maa muxamadu ilaa rasuulu markii hore haddaan soo sheegnay haddii khabarka uu maxsuur noqdo yajibu taqdiimu lmubtada baan iri haddana mubtadihiyaa maxsuur noqday yajibu taqdiimu alkhabr liannahu maxsuurka daa'iman inuu dibmayaara la rabaa macnaheedu waxa waaye maa lanaa naxnu lmuslimiin annaga ma lihin haddaan muslimiin nahay ila itibaacu axmeda qof kale ma raaci karno macnaha ma haboona nin muslim sheeganayo qof kale inuu qowlkiisa soo daliishto ama afcaashiisa uu ku raaco wadaalika akhtaada ay muslimiinta maanta samaynayaan oo aad arkaysaa waxaa weyaan dharkii iyo libiskii caadaadkii dhaqankii dad kalaa laga soo qaadana marka musanif wuxuu adaan muslimiin nahay nebiga waa inaan wax kasta kaga dayana laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana w marka kaas khabarkii oo maxsuur ah waxa weeyaan ilaa wixii kidib dhacayaa maxsuur ah inamaa wax lagu xasrina midka u dambeeyaa maxsuur ah haddii inamaa hadda aanla nimaado waxaan leenahay inamaa fi daari zaydun inamaa fi daari zaydun zayd hadda maxsuur ah mubtadihi waxaa loo dib marina ana almaqsuuda bilxasri huwa waxa weeyaan daarta wax kaloon zayd ahayn kuma jiro saas waay haddaa tiraa inamaa zaydun fi daari haddaa tiraa way ka duwan tahay oo khabarkiia maxsuur noqonay marka almuhim hadduu waqadim hormari khabara almaxsuuri khabara almubtadai lmaxsuur wa mubtadaha maxsuurka ee khabarkiisa hormari abadan weliga kamaa lanaa mithaalkeedii ka qowlika waaye maa lanaa anaga manihin malihin ila itibaacu axmeda axmed in la raaca mahayn marka intaas wuxuu kaga baxay xaaladii mubtadahii in la hormari ay waajibta oo afar uu kaaga dhigay xaaladii khabarka in la hormariy ay waajibto oo afar kaaga dhigay markaasuu haddana wuxuu kaaga hadlayaa waxay ahayd inuu ku daro alxaalaat alatii yajibu fiiha xadfu mubtada maadaama uu sheegi doono khabarka in la xadfi doono laakiin hadda wuxuu kasoo hormari waxadfu maa yuclamu jaa-izun kamaa taquulu zaydun bacda man cindakumaa وفي fii jawaabi kayfa قل qul danif fazaydun istugniya canhu id curif kalaam aad oo jamiil aw ibnu maalik maqdira lugawiya asigoo hadda culuum tixayo yaa maca daalika shicirkiisa waa lagu raaxaysana macanta uu qabo keli a markaasuu uri wa xadfu maa shay in la xadfo yuclamu la ogyahay jaa-isun waa banaan yahay wa xadfu in la xadfo mubtada iyo khabar midkood yuclamu idaa culima jaa-izun waaye kamaa taquulu sidaad leedahay zaydun aad leedahay bacda man cindakumaa hadii lagu yihahdo man cindakumaa haddii lagu yihahdo zaydun fiiri man cindakumaa mubtada i khabar waay ninaa ku weydiiye marka intaad dhihi lahayd cindii zaydun aad dhihi lahayd waxaa ku banaan zaydun in tira liannahu khabarkii waxaa laga fahmay fi suaali alawal nin baa ku yidhi man cindakumaa mubtada i khabar uu kuula yimid kugu weydiiye marka waxaad maadaama waxa lagu weydiinaya shaksi ay tahay zaydun ina tiraha kuu banaan waxay macnaheedii tahay marka mubtadihi sheegtay khabarkii waa maqan yahay oo zaydun cindii bay ahayd marka taas waxa weeyaan eh, xadfu اlkhabr wa ibqaaء اlmubtada waay wa fii jawaabi kayfa zaydun kayfa zaydun su-aasheeda haddaad ka jawaabi tagtidna waxaa tidhahdaa qul waxaa tidhahda danifun waa liitaa fa zaydun ninka zayd la yidhahda istughniya canhu waa laga deeqtoomay id curifa markii la gartay ninaa wuxuu ku yidhi kayfa zaydun aa lagu yidhi marka zaydkii ma aha waxa maanta la weydiinaya xaaladiisa la weydiinaya marka alkhabaru huwa alaham tii hore waxay ahayd yaa kula jeedo ma zayda ma cumara ma khaalida ma cali ba ay ahayd maantana waxa weeyaan zaydkii waa laysla wada ogyahay adigana waad ogtahay ninka ku weydiinana waa ogyahay laakinahu yajhalu an xaalihi fa yasaluka kayfa zaydun oo kur zaydkii agtaada joogay baa xaalkiisa ka waran markaasaa tiri danifun waa liitaa maanta aad yaasiin kalala kor taagan yahi marka markaasuu ri fa zaydun lafdigii zayd ah mubtada ahay istugniya canhu waa laga deeqtoomay id curifa waa la ogaado su-aashiyaa lagu ogaaday kayfa zaydun marka intaa zaydun danifun hadii leed kalaamkaas badan looma baahno ee zaydun waxaad tiraahdaa danif hadda fiiri nabiga markuu jaariyada ku yiri ayna allah ma ayna dhihin allaahu fi samaa ma dhihina fi samaa un bay tiri liana allaha qad curifa fi jawaabi nabiy sal allahu aleh wasalam waxaa loola jeeda ayna allah markii marka waxay ogaatay ilaahay daatadiisa iyo wujuudkiisa laysma weydiinaye inamaa yus'alu can jihatihi jala jalaaluhu alculuwa markaasay tiri fi samaa marka mubtadihii waa la xadfay waxaa loo xadfay liannahu jawaabtii su-aashii hore ku jiray oo waxay lamid tahay kayfa zaydun qul danif danifti oo khabarka la sheegay ayn allah marka layihi fi samaa unbay idina tiri ayb khabarka xadfitaankiisane sidaas oo kale wa hadda bal u fiirso qur-aanka meelo badan kharajtu waxaa tiri ama qowl llahi tacaala ukluhaa daaimun wadiluhaa ukluhaa daaimun wadiluhaa jannadii waxaa lihi cunitaankeeda waa daaim wadiluhaa ay daaimun waa asigani fiiri marka khabarkii waa la xadfay lidalaalati maa qablahu calayhi ukluhaa daaimu wadiluhaa daaimu dililaada fiir balaaqada waxbaa ka dhinaan lahay nin kasta mahmaa kaanat martabatu fahmihi wuxuu fahmaa meeshaan ukluhaa daaimu wadiluhaa ay daaimun inuu yahay wuu fahmaya marka sidaasa waxaa layihi khabarkii jawaaz loo xadfo haday hadda qur'aan ahaan lahayn waa banaanaan lahayd inay tiraa ukluhaa daaimu wadiluhaa daaimun laakiin qur-aanka laa yumkin inaad min cindika wax uga dartid khabarkaas oo meesha laga xadfay oo jawaasulxadfi aho la sheegi kara laguma daray ko sidaasaad le kharajtu faida alasadu kharajtu waan baxay faida alasadu libaaxi baaba iga hor yimid macnaha guriga markaad banaanka saaman kharajtu faidaa zaydun aada leedahay irida marka saan aan laabay ama aad ka baxda aan asoo hortaaganaan arkay macnahii maxay ka dhigan tahay kharajtu faida ay ka dhigan tahay marka waxaa laleeyahay meeshaasna waxay ku tusinaysaa mubtadaha iyo khabarka labadooda midkii la ogaado in la xadfi karo laakiin haddaan la ogeyn waxaan ku yidhi aniga muxamedun moxamed esh rasuululahi maad ka jeedaa muxamed qaadimun maad ka jeedaa muxamedun eh, ghaadibun calayka maad ka jeedaa muxamadu yantadiru quduumaka lama ogaan karo laiskama xadfi karo laakin an tadula ida aradta an taxdifa kula min almubtada'i aw ida aradta an taxdifa axad aljuzayni min almubtada walkhabr laabuda w an yakuuna macaka qariina takfiika can dikrihi taasaa la rabaa ayib marka laakiin waxaa la yidhaahdaa mubtadaha meelo badan oo lagu xadfa buu leeyahay waa sida hadda aan sheegnay oo fi jawaab اlistifhaam ayna allah fi الsamaa kayfa zayd danif oo kale ilaahay subxaanaه wa tacaala qul aunabiukum bishari min dalika الnaaru uu ilaah yiri qul a unabiukum bishari min dalika midkaas midka shar badan ma idinkaga waramaa annaaru hiya naaru fiiri maadaama istifhaam ou galay xadafkeedii markaa mubtadihii waa la xadfay waxaa lamid aho mubtadaha la xadfaa sida badan bacda alqowli ka qowlihi tacaala qaaluu asaatiiru lawaliin qur-aanka igoo ka hadlaya bacda alqowl qaaluu asaatiru ay huwa asaatiiru lawaliin qur ujeedaan waqad iftarow cala allah ayib sidaas oo kale bacda faai ljawaab jawaabu shardiga fadiisa in kaana aljawaabu gayra ficlin fayajibu iqtiraanuhu bilfa waa noo imaan doontaa man camila saalixan falinafsihi fiiri markaan man camila saalixan mantaas waxa weeyaan waa mubtadihi waay man camila saalixan falinafsihi linafsihidaasna jaari majruur waa isna khabr laakin hada alkhabr limubtadain maxduuf fahuwa linafsihi waman asaaa facalayha fahuwa calayha sidaas markaasaa jumladan oo fahuwa linafsihi ah yaa waxaa laga dhigayaa fii maxali jasmin jawaab shart markaasaa waxaa leeyahy waljumlatu min ficli sharطi camila saalixan wa jawaabihi falinafsihi fi maxali rafcin khabaru mubtada'i man ay noqonaysaa markaas kadib markaabaa lagu leeyahay sidaasay ku badan yihiin marka jawaabta mubtadaha waxaa la xadfaa bacda اlistifhaam kadalika bacda alqowl kadalika bacda faai اljawaab intaasuu ku badan yahay mubtadaha in la xadfo w fii jawaabi zaydin quldani fazaydun istugniya canhu id curif markaasuu ri bacda lowlaa gaaliba xadfu lkhabr xatmun wafii nasi yamiin ida staqar intana wuxuu kaaga hadlayaa alamaakin alatii yajibu fiiha xadfu lkhabr marka fiir hadda waxay ahayd taqadum lkhabr taqadum lmubtada taqadum lmubtada cala alkhabr fi arbacati mawaadic taqadum lkhabr cala lmubtadai fi arbacati mawaadic huma yajuusu xadfu kulin minhumaa laakiin jawaabta ani loobi waxa waaye hal yajuusu xadfu lmubtada walkhabar kilayhima qaala bihi bacdu nuxaat labadooda waa la isla gedfi kara in dala calayhimaa daliil oo waxay leeyihiin e, qowluhu tacaala wallaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuhuna halaathatu ashhur wallaa-i lam yaxidna wlaa-i lam yaxidna aw khabarkeedii markaasaa layihi waa mubtada waxaa ka maqan mubtada iyo khabar iswato oo fa cidatuuna thalaathatu ashhurin dumarkii oo xaydka ka baxay waqtigiisa waxaa kuwaas waa la sheegay walaa-i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum facidatuhuna thalaathatu ashhurin waa mubtada iyo khabarkiisaoo iswato mubtada iyo khabar kale ka kooban markaasaan walaahi lam yaxidna kuwii xayd aan gaarin gabartii yaraydoo la guursaday ayadoon xayd gaarin cidadeeda maxay tahay markaasay bacdu nuxaad waxay leeyihiin facidatuhuna halaathatu ashhurin marka facidatuhuna mubtada ah iyo halaathatu ashhurun oo khabar ah khabar iswata aan la xadfay lidalaalati maa qablahu calayh eh, dadna waxay leeyiin maya i khabar isla jira lama xadfi karee aayadda macnaheeda waxa weeyaan waxaa maqan khabar keligiisaa maqan wallaa-i lam yaxidna hin kadalika in la yidhaahdo oo marka waxay noqonaysaa hunaa khabar keligiisoo maxduuf oo waxadfu maa yuclamu jaa-izun sidaasay lehin allahu miday tahayba ayib markaasuu haddana wuxuu galayaa alamaakin alatii yajibu fiiha xadfu lkhabar markaasuu iri wa xadfu lkhabari khabarka xadafkiisa xatmun waajib weeyaan bacda lowlaa lowlaa gadaasheeda qaaliban sida badan wa fii nasi yamiinin dhaarta midka ku cadne xukumkeedana amase dhowxa tidhaah wadaa midkan oo in khabarkii la xadfo istaqara waa sugnaaday fii nasi yamiinin yamiinta midka ku cad in asna khabarkiisa la xadfo mubtada haduu yamiin ku cadaado khabarkiisa in la xadfo waajib waaye kow marka wa bacda lowlaa gaaliban xadfulkhabar kalaan badanaa ku jira qolo waxay leeyihiin lowlaa gadaasheeda khabarkeeda in la xadfaa waajib ah mutlaqan haaliban haaliban maba ahabo haddii aan aragno lowlaa gadaasheeda mubtadihii la sheego khabarkiisana lala sheegay laba shay kama baxsano waxa loo soo daliishtay wax jira inayn ahayn oo macnaha shicir oo min almuwaladiin inuu yahay marka qola waxay leeyihiin aslanba waxa weeyaan waa waajib in la xadfo walidaalika lowlaa antum lakunaa mu'miniin walowlaa fadl اllahi calaykum waraxmatuh latabactum الshayطaan walowlaa fadl اllahi calaykum waraxmatuh ma zakaa minkum min axad kulligeed fiiri qur-aankao dhan lowlaa gadaasheed mubtadaha la sheegay khabarkiisu wuu maqan yahay jawaabtii oo lowlaa baa fii maxali khabr la dejina wاlkalaamu yatimu lowlaa antum adinka mawjuuduuna lakunaa muminiin fiir mawjuuduuna waa la xadfay marka lowlaa gadaasheeda waaba la xadfaa bay leeyihin waxyaalaha ay dad u soo daliishteen in khabarkiisoo la sheega ay tahay sida shicirka abilcala almacari oo kale oo falowla alkhimdu yumsikuhu lasaala uu yidhi waxaa weyaa nin shicirkiisa la daliilsan kara ma aha reer cabaasiyiin wakhtigiisuu joogay qolo sidaasay ay mareen oo waxaa weeyaan qolana musanifka uu ku jiro waxay leeyihiin lowlaa khabarkeeda mubtadaha oo lowlaa gadaashiisa dhaca khabarkiisa waa la xadfaa ilaa xaalaad naadira haalib waa la xadfaa muqaabil haalib nuduur waa oo haddii la arkana waa shay naadir ah marka sida asalkeena in la xadfo waa qole saasay mareen qolo kale waxay yidhaahdeen tafsiil kale ay geliyeen waxay yidhahdeen lowlaa gadaasheeda mubtadaha dhaca khabarka ka yimaado laba miduu yahay inuu mid caam e yahay lowlaa antum lakunaa muminiin kown ou caame mawjuuduuna kaainuuna hadii saas ou yahay yajibu xadfuhu haddii laakiin ou yahay khabarkii oo mubtadaha lowlaa gadaasheed dhaca haddii uu kown khaas e ou yahay yajibu dikruhu ilaa idaa dala calayhi daliil mathalan waxaad leedahay lowlaa muxamadu axsana ilaya lahalagtu fiiri hadda haddaad lowlaa muxamedu lahalagta aad tidhaahdo muxamed maxuu kuu qabtay aa kuu imaan lahayd laakiin lowlaa muxamedun muxsinun ilaya lahalagtu muxsinantaas hadda waa daraf lowlaa muxamed mawjuud ma aha macnaheed oo koon caam e ma ah marka in in la sheegaa waajib a ah buu leeyahay oo markaas waxaa u daliil eh qowl nabiy sala allahu caleyh wasalam lcaaisha lowlaa ana qowmaki xadiiثu cahdi biاlislaami lahadamtu اlkacbata wala banaytuha calى qawaacid ibraahim fiiri lowlaa ana qowmaki xadiiثu cahdin marka fiiri qowmaki waa mubtadihi oo mubtadihi marka xadiiثu oo khabarki ah oo jamcu mudakari saalim ah yaa meesha lagu sheegay waxaa loogu sheegay hadaa lowlaa qowmuki hadaa xadiidu la xadfo lowlaa qowmuki la hadamtu marka lama fahmi lahan maxaa yani qoomkan maxay maxay yihiin markaasuu nebigu sheegay islaamkay ku dambeeyaan hadda dhow ay soo islaameen haddii intan kacbadii jibiyo oon si fiican u dhiso oo sidii quraysh aan ka bedelo inay fitnoobaana laga cabsan lahay nimigii sidaasuu ku dhaafay marka hadda khabarkii waa la sheegay liannahu low xudifa lam yakun hunaaka shayun yadulu lowlaa ana qawmaki lowlaa ana qawmaki haye lahadamtu haddii la yidhaahdo qowmkaas maxay yihiin yani islaamkay ka kufrinayaan miya macnaha iyaga nabigu ku ictira wax la ogaan kari lahay ma ah marka qolana saasay leeyihiin allahu aclam wa bacda lowlaa wa xadfu lkhabari khabarka in la xadfo xatman waajib weeyaan bacda lowlaa mubtadaha dhacaya khabarkiisa in la xadfo waajib waaye haaliban haddana uu ku daray haaliban iyo xatman say isugu yimaadaan waa adagta markaasuu ri wadaa xadafkan oo khabarka in la xadfaa istaqara waa sugnaado fii nasi yamiinin dhaar midkeeda cad oo ku sugnaaday ayib nasun fi lqasam macnaa an yakuuna almubtadau sariixa fi lqasam mubtadihi baaba ku cad inuu jawaab noqdo macnaha qasam inuu noqdo asigiyaa ku cad ayib marka maxay noqonaysaa mubtadihi mithalkiisi waxaad leedahay markii aad tiraahdid asoo yamiin ah qasami qasami mathalan hadda fiir wax kalo ama yamiin ullaahi la afcalana bika kada yaad leedahay ayib waxa weeyaan lacamruka la afcalana aw qasami la afcalana bika kada bmacnaa an yakuuna اlmubtadau nasan fi اlyamiini camruka lafdigaas wax kale looma isticmaal lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahuun lacamruka alaamu laamu اlibtidaa oo qasamka ah camru waa mubtada camru mudaaf kaaf mudaaf iley fi maxali jarin waay la afcalanna jawaabtii laamtii qasamka ahayd qasamkii jawaabtiisi waa marka waxaa maqan khabarkiyaa maqan oo lacamruka qasamii la afcalana bika kada saasay ahayd marka waxaa laleeyahay camrigaas waxaan yemiin ah looma isticmaalo haddii saas uu yahay ou mubtadihi nasan fi lyamiini ou noqday yajibu xadfu khabarihi wa yuktafaa can اlkhabari bijawaabi اlqasam lacamruka la afcalana bika kada sidaasaad leedahay waxaa kamida yamiin اllahi la afcalana dhaartiyaadba ka dhigtay dhaartiyanb yani dhaartiyan macnaha dhaarta ilaahay baan ku dhaartay la afcalana saasaad leedahay bimacnaa waxaa weeyaan yamiin ullahi qasami sidaas baa ay dad leeyihiin ayib marka yajibu xadfu اlkhabari bacda اlmubtada'i aladi huwa nasu fi اlqasm sidaas weeyaan ayib marka wuxuu ku leeyahay wadaa midkan xugumkoo xadafka khabarkii ah istaqara waa sugnaaday fii nasi yamiinin midka midka dhaarta ku cad mubtadaha dhaarta ku cad khabarkiisa in la xadfo waajib waay laba marka laba xaalo waa bacda lowlaa iyo bacda almubtada aladii huwa nasu fi lyamiin laba waay wa bacda waawin cayanat mafhuuma mac ka mithli kulu saanicin wamaa sanac wa bacda waawin bimacnaa waxa weyaan xadfu lkhabari xatmun bacda waawin waaw gadaashiisa in la xadfo waajib waay waawdu cayanad cayintayo mafhuuma mac waaw oo bimacnaa maca ah khabarka gadaashiisa dhaca in la xadfo waajib waaye samaacan min alcarabi ka qowlika aw ka mithli qowlika kulu saanicin wamaa sanaca kulu saanicin nin wax sanceeye iyo wamaa sanaca wuxuu sanceeya haye maqrunaani khabarkii waa kaa marka wuxuu leeyahay hadii khabarki uu yimaado bacda al waaw waawdaasoo aydana ku cad bimacna almaciya ku cad saasaa le nasun fi lmaciya marka kulu saanicin wamaa sanac ou noogu mithaali musanifka wa bacda waawin baa khabarkii in la xadfa ay waajib tahay waawdoo cayanat mafhuuma mac waawdoo bimacnaa maca ah cayanad cayintay mafhuuma maca maca mafhuumkeeda la timid ka mithli qowlika kulu saanicin wamaa sanaca a tiri kulu saanicin wamaa sanaca macnaheedii marka waxa waaye kuludii waa mubtada saanicin waa mudaafu ilayhi wamaa sanacana waa ku cadfan yahay hadaa tira muxamedun wa camrun khabar iskuma noqon karaan waad ku cadaftay marka kulu saanicin saanic kuligiis iyo wamaa sanaca maca maa sanaca fi waawdi bimacnaa maca kulu saanicin saanic kuligiisa mid wax sameeya oo sancoolow ah iyo wamaa sanaca maca maa sanaca maqruunaani way xariiraan waxaa lamid eh oo carabta laga maqlay kulu rajulin wadaycatuhu rajul iyo iyo xoolihiisa daycada tijaarada lagu magacaaba kulu rajulin wa daycatuhu ay muqtarinaani a khabarkii ah ka maqan qowlkaas ayaa loo badan yahay qaar waxay leeyihiin ma aha sidaase waxa weeyaan khabar ma xadfano ayib kayfa idan oo macnaheedii waxay leeyihiin kulu saanicin wamaa sanaca marka tiraa kulu saanicin wamaa sanaca maca maa sanaca oo waawdii maciyada ahayd darafka ku qadaran meesha yaaba khabar noqonayabo wabitaali aljumlata tatimu calaa dalika adaa sidaas baa ay qaar qabaan oo ku tilmaameen bacdu shuraax ibnu cusfuur iyo keyrkooda yaa sidaas yihaahdeen ayib marka waxaan idhi waawdu waa inay maca ku caddahay hadday waawdi cadaf ay ixtimaali karto iyo ama maciyo ay isticmaali karto khabarkii in la gooyo waajib maaha aha zaydun wa camrun qaa'imaani yaa tiri zaydun wa camrun waawgaas cadaf waa suuragal oo zaydun wa camrun zayd iyo camar qaa'imaani ina tiraah waxaa kaloo suuragal eh zaydun wa camrin maca camrin qaa'imaani marka maadaama waawdi ay taxtamilu ithnayni ima bimacna alcaطfi wa ima bimacna almaciya falaa yajibu xadfu maa bacdaha wujuuban marka haddii aad tiraahdeed marka waawdaas haddayba ku cadeen inay maciyo tahay oo taxtamilu lmaciya wagayrahu laa yajuuzu aw eh, mumkin in la yihahba laa yajuuzu xadfu اlkhabr liannahu zaydun wa camrun haddii waawgi laga dhigo khabarkii waa maqan yahay kayfa alkalaam yatim ila ida kaanat hunaaka qariina ukhraa tadulu haddii la yidhaha man huma alqaa'imaani zaydun camrun waad dhihi karta oo khabarkii markaas ma aha in la xadfi waajib maaha jaa-iz lxadfi waa oo qaa'imaaniya meesha ku qadaran sidii hore aan soo sheegnay waa taasaa loo jeeda ayib markaasuu uri wqabla xaali laa yakunu khabra can اladii khabaruhu qad udmira ka darbiya alcabda musii'an wa atam tabyiiniya alxaqa manuuطa bاlxikam markaasuu musanifku wuxuu leeyahay wa qabla xaalin wa yajibu xadfu اlkhabri qabla xaalin xaal horteeda in la xadfo yaa waajib ah laa yakuunu xaalkoon noqon karin khabaran khabar aan u noqon karin can iladii mubtadihi aan khabar u noqon karin khabaruhu mubtadihi khabarkiisii qad udmira la qariyay mubtadaa la sheegay meeshii khabarkii laga rabay xaalaa fadhiisatay xaalkaas meesha fadhiisatay hal hiya tasluxu an takuuna khabaran oo xaalnimadii ma laga bixi karaa mase laa tasluxu lidaalika hadday khabar noqon karin hiya tasudu masada alkhabar khabarkii in la xadfaa waajib noqonay fiiri markaan wuxuu ku yiri wa qabla xaalin cadaf waay wayajibu mase xadfu lkhabari xatmun qabla xaalin khabarkii in la gooyo waa waajib qabla xaalin xaala horteed xaal hortiis xaalka mudakarna waa laga dhigi karaa muanathna waa laga dhigi xaal hortiis laa yakuunu xaalkoon noqon karin khabaran khabar aan noqon karin can iladii mubtada khabar aanu noqon karin khabaruhu khabarkiisa qad udmira la gooyey oo macnaha la qariyey mithaalkiisa fiiri ka darbii waaba ka qowlika oo tiri darbii garaacitaankayga alcabda aan garaacay musiian xaal uu yahay mid xumaa samaynay marka darbii waa dirtaan mubtada marfuucu calaamatu rafci dama muqadara calaa maa qabla ya mutakalim manaca min duuriha atanaasub darbii mudaaf wاlyaau mudaafu ilayhi mabniyu calى الsukuni fi maxali jari min idaafati اlmasdari ilى faacilihi alcabda mafcuulu lilmasdar fiiri markuu darbii mubtada ay noqotay iyo wuxuu u baahan yahay anahu yacmalu camala ficlihi ficlii faacil wuxuu qaatay faacilii mafcuul laakiin mubtadihii weli waa khabarkiisi waa maqan yahay meeshii laga rabay khabarkii yaa musii'an ay soo degtay oo xaal ah ka darbii garaacitaankeyga alcabda aan garaaci musiian xaal u yakiid oo xumaan samaynay markaasaa waxaa laleeyahay kayfa yumkinu markaan xaalka fiiri hal taslux an takuuna khabran lidarbi oo la yidhah darbii alcabda musiiun darbii aniga garaacitaankeyga musiiun hal yuusafu darbu bilisaaca jawaabti laa waxa wax xumay adoonkii waay xaaladan marka laa taslixu an taqaca khabara lidarb oo hadii ay saas la dhihi lahay waxay noqon lahay darbigii inuu xumaan sameeyey darbigana waxbaa lagu hagaajiyaa ma xumaado ko marka waxaa waajibaa lagu leeyahy khabarkii meeshaasuu ku qadaran yahay waana xadfan yahay taqdiirkiisana waxaa waay ka darbi lcabda xaasilun idaa kaana musii'an fiiri markaan xaasilun idaa kaana musian xaasiluntia meesha ka maqan ama waxaad leedahay ka darbiya alcabda idaa kaana idaa musia idaa kaana musii'an marka waxa weeyaan ama idaadiyo darafe khabar ka dhig ama xaasilun ka dhig waxaad rabtid ka dhige kaasaa xaalka hortiisa marka waxa weeyaan qabla xaalina lagu qadaraa xaasiluntaas musii'anto xaaladee qabligeedii lianna musiiantan khabar uma noqon karto darbiga uma noqon karto sidaas awgeed baa waxaa laleeyahay ka darbiya alcabda musiian macnaheedu waxaa weyaan ay xaasilun sidaasaa laga jeeda ama darbiya alcabda idaa kaana musiian marka musiianti xaaladii waa ka baxay idaa kaana haddii la keeno oo maxa khabar kaanay noqonaysa ama waxaad leedahay xaasilun idaa kaana labada waa isku mid markaasuu wuxuu ku yiri wa qabla xaalin laa yakuunu khabran can aladii khabaru qad udmira ka darbi alcabdi musian wa atamu tabyiini cadaynteeda tan ugu dhammaystirnimaan badan alxaqa aan cadeeyo manuutan xaal uu yahay weeyaan bilxikami mid xikam lagu lagula tixay manuutan bilxikami buu eh, yuu ku xeran yahay tanna mithaalkii hore unbay lamid tahay musanifka maqdiradiisa tan oo in mithaal loo keenay adag tahay buu shicirka keenay wa atamu tabyiini caddayntayda midka ugu dhammaystirmi badan ugu taamnimo badan alxaqa aan cadaye manuutan xaal uu yahay waa markii bilxikami markii xikam macnaha ay ku dhex jirto marka wa atamu mubtada waay atamu mudaaf tabyiini mudaafu ilayh tabyiini mudaaf alyaa mudaafu ilayh wa min idaafati اlmasdari tabyiin ilى faacilihi alxaqa mafcuul litabyiini alxaqa an cadee ayib atamu aw mubtaday khabarkiisi aawey wa atamu tabyiini cadayntayda midka ugu taamnimo badan alxaqa ana cadee xaasilun ama idaa kaana manuuطa bاlxikam haddii xikma ou la xariiro waay manuudkaas bimacnaa idaa kaana muntadiman maca alxikma marka wa atamu tabyiini cadayntayda midda ugu dhammaystirnimo badan alxaqa aan cadeeya idaa kaana manuutan bilxikami haddii uu la xariiro xikmo weeyaan marka idaadaasaa lagu khabray ama xaasilun iska soo qadar say kuugu cadaato afartaas xaalo yajibu fiiha xadfu lkhabari markaasuu wuri waxaa mithaalyaal kale la sheegi jira waxaa shurbi eh, maxay ahayday alcasiira maltuutan iyo mithaalyaal badan ba oo carabti laga maqlay dabcan si kale laguma keeni karo yaa jiro ayib marka calaa kuli xaal hadihi اlumuur yajibu fiiha xadfu اlkhabr hadda fiiri wuxuu sheegay musanifka mubtadihi in la hormariyo oo khabarka laga hormariyo cala asli loo keeno ko wuxuu keenay musanifka khabarkii oo mubtadaha laga hormari karo waa labo xaalada kale wuxuu sheegay alaxwaal alatii yajibu fiiha xadfu lkhabar waxay ahayd qiyaas ahaan alxaalatu lati yajibu fiiha xadfu lmubtada inuu keeno isigana mubtadaha goormaa la xadfi karaa asigana saddex xaal uu leeyahy musanifkaana meelo kale ku sheegay kitaabkiisa kutubtiisa kale markaasaa layidhi mubtadaha waxa weeyaan yajibu xadfuhu idaa kana nactan maquucan idaa kaana khabaruhu nactan maqtuucan mathalan waxaad leedahay alxamdu lilaahi alxamiidu oo kale fiiri alxamiidudaas waa khabar asalkiisana nacti buu ahay alxamdu lilaahi alxamiidi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiina oo kale lamid tahay marka haddaad jertid waxaa waajib ah inaad mubtada usoo qadirto alxamdu lilaahi alxamiidu huwa alxamiid sida in looga gooyo nacti mansuubna laga dhigo alxamdu lilaahi alxamiida aad tiraahd bimacnaa amdaxu alxamiida saasay ka dhigan tahay hal xaalo wa midda kale waa waxaa kamid ah eh, almasdar aladii jii'a bihi badala min ficlihi oo markii aad leedahay samcan wa taacatan kaas waxay noqotay mafcuul yajibu oo xudifa ficluhu wujuuban waa imaa doonta haddii la godo samcun wa taacatunna way banaan tahay samcun wa taacatun waa waa khabar iyo iyo khabar kaloo lagu soo cadfay marka mubtadii maamacay huwa samcun wa taacatun aad leedahay oo labadaas hadii mukarar ay yihiin in mubtadahoodii la sheega ma banaano waxaa kaloo kamid e ah mowqica saddexaad waxa waye makhsuus nicma wa bisa haddii khabarkii uu noqdo oo nicma arajulu zaydun aa lagu yiri nicma arajulu ficli faacil waa zaydkaas waxau noqonayaa khabaru limubtadain maxduufin huwa almamduuxu zaydun markaa nicma arajulu almakhsuusu bilmadxi zaydun marka zaydka waa khabr limubtada lakin laa yajuuzu dikruhu asigana fii baabi nicma wabisa noogu imaan doona saddexdaas xaalo yaa waxaa la yidhaahdaa yajibu fiiha xadfu اlmubtada wa akhbaruu bاthnayni aw bakhara can waaxidin kahum salaatu shucaraa wuxuu ri wa akhbaruu way ku warameen oo khabar bay ka dhigeen biithnayni labo aw bi akthara wax ka badan can waaxidina looga warama mubtada keli ah hal mubtada oo keligiis ah yaa dhowr khabar loo sameeyey mithaalkii waxaa ka mid eh ka hum ayaga kuwaas aan kaaga hadlay saraatun dad oo ashraaf a ah, waay shucaraa haddana gabyoolo dhin a ah waay fiiri markaan hum oo mubtada keligiis ah yaa laba khabar la sii saraatun shucaraa marka waxa weeyaan yajuusu tacadudu alkhabr oo aad tiraahdo muxamadu qaa'imu wa jawaadun wa shaacirun waa waa ina tiraha ninkii muxamed ahay hal qof keligiis ad tira mathala caliyun طawiilun qawiyu caliimun shaacirun waaw ma keenaysid waaw hadaad keentid cadaf ay noqonaysa sida musanifkii salaat shucaraa hada qowl jumhuur waay yajuuzu tacadud اkhabr tacadud mubtadana saasoo kale muxamadu abuuhu qaaimu fiirhadeertan laba mubtada alkhabr iska leeyihin laakin macnaha waxa weyaan khabarkaas dambe mubtadaha dambaa iskale labadooda hadana u dhacayaan qolana waxay leeyihiin mubtadaha markuu khabar badan yeeshanayo waa markuu mubtadihii khabarkiisa maxaan ku irahdaa waa markii bimacnaa khabar waaxid ay yihiin haddii khabar waaxid ay yihiin macnaha khabarki waa mutacadid laakiin bimacnan waaxid uu ximbaarsan yahay marka waa la ogol yahay baa leeyahay midka horta khabarka asalka ah waa tay loo deliishana wa huwa alghafuuru lwaduudu dulcarshi lmajiidu wa huwa ilaahay alwaduudu waay algafuur alhi dembiga dhaafo alwaduuda adoomankiis isjeclaysiiyo dulcarshi hadda fiiri wahwa keligeed algafuuru khabr alwaduudu khabr thaani dulcarshi khabr thalith carabki wuxuu iri man yaku daa batin fahada bati muqayidu musayifun mushati yani fahada bati man yaku daa bati ninkii go iska leh fahada bati ana go-eygi waa kana muqayidun macnaha kuleylka iga ilaaliya musayifun macnaha dabeysha oo sayfka socoto iga ilaaliya mushatin qabowgu iga ilaalina saas oo kale hadda fiiri fa haadaa keligeed buu batii muqayidun intaasoo dhan khabar ugu dhigay wa ka qowli اaakhari yanaamu biixdaa muqlatayhi wayataqi biukhra اlmanaayaa fahuwa yaqdaanu naa'imun yanaamu waa ku hurdaa buuri biixdaa muqlatayhi labadiisa mooye midkood isha meesha ay wax ka aragta moyda isha la yihahda wayataqii biukhraa mida kalena waa ku dhowrsadaa wuxuu kaga dhowrsadaa almanaayaa geeriyaasha waxa oo dilka u keeni karo isaga ilaaliya markaasuu ihi fahwa yaqdaanu naa'imun waa nin soo jeedana hurda ilna waa ku hurdaa ilna waa waxa weyaan waa ku soo jeeda waxaa laga mid dhigay qowluhu tacaala fa idaa hiya xayatun tascaa oo kale marka waxaa laleeyahay asalki saas waa qolana waxay leeyihin ma ahane markii khabarka uu tacadudi karo ayagoo mutacadida haddii hal macno isla keenayaan waxa weeyaan waa wa waa banaan tahay alrumaanu xulwun xaamidun a la dhihi karaa rumaan rumaan waa mubtada xulwun xaamid waa khabar oo mutacadid ah laakiin waxay tacadudka ou ku banaanaaday labadooda hal macnay ximbaarsiin oo mizun ay ximbaarsan yihiin macnaha waxaa weyaan macaani dhanaan laisku daray waa laakiin haddii hal macno ousan ximbaarsanayn mubtadihi khabarkiisa ma tacadudi karo oo marka aayaadkan hadda aan sheegnay see lagula dhaqmi karaa mubtada kala lasoo qadaraha leeya wahwa alghafuuru alwaduudu markay tahay wahwa alghafuuru alwaduudu wahwa alwaduudu wahwa dulcarshi lmajiidu saasaa laleeyahy wahwa wahwa mubtadiyaa lasoo keena laakiin in kaanat alakhbaaru kuluhaa taxmilu macnan waaxid fayajuzu tacadud alkhabr sidaasay qola leeyihiin laakiin sida raajixa ah sawaaء kaana bimacnan aw bimacaani munfarida fayajuuzu tacadud اlkhabr kama jazma bihi اlmusanifu raximah اllahu tacaala wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina muxamed w aalihi w saxbihi ajmain